بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله النوع الخامس nooعii شhanaad ma يأتي min الكلمaaت عalى خمسة أwجuهin waa kelimaadka شhan weji ku yimaada wahuwa شhay'aani waana laba kelimo keliya axaduhumaa labadooda mid ka mida wuxuu yahay ayu bifatxi اlhamzati xaal ay hamsadeedu fatxisan tahay oo tashdiidilyaay ya-deeduna ay shidan tahay ayu fataqacu taaratan mar waxay noqotaa shardiyatan fataxtaaju waxay markaa u baahan tahay haddii shardiyo ay noqoto ilaa shardin wa jawaabin shardi iyo jawaabay u baahan tahay wاlأkثar waxa badanna wuxuu yahay an tatasila biha ayudii ma zaa'idatu maa zaa'ida inay la xariirsato markaas ay tahay shardiyada markaas shardiyada ay tahay oo shardi iyo jawaab ay qaadanee waxaa badan maa zaa'ida inay la xariirsato laakiin shardi ma aha in maadaasu ay la xariirsato iyadoo aan la xariirsan ayay shardiya noqon kartaa naxو أyma اlأjalayni qadaytu falaa cudwaana calay labada muddo tii aan dhammeeyaba falaa cudwaana calaya xadgudub korkayga ma ahaanin yaan liigu xadgudbin ilaan wuxuu yidhaahday xoolahana ii raacee siddeed sano haddii toban aa ka dhigtana waa fiican tahay laakiin tobanku qasab maaha waajib kuguma aha laakiin waxa waajibka oo laasimka waa siddeedda markaasu wuxuu idhaahday labada ajal oo siddeedda iyo tobanka ah kii aan dhammeeyaba ama siddeed ha ahaato ama toban ha ahaatee falaa cudwaana calaya fa ayu ismu shardin mafcuulu muqadam liqadaytu ayudaani waa ismu shardi aya waa ismu shardi jaazim yajzimu ficlayni alawalu ficlu shardi wahaani jawaabuhu jazaa'uhu منصوب على أنه مفعول به مقدم لqضayت وعلاaمaة نسبه الفتحة maadaasna waa زaaئdo waa silo فأya dheh ismu sharطin waaye mafcuulu muqadam waa mafcuul muqadama liqadaytu qadaytudan mafcuulu bihigeedii oo muqadama waaye wa qadaytuna ficlu shari waa ficlu shari waa isku camal faleen ayudiina waa lagu camal falay oo qadaytuya ku camal fasho waa nasbiday ayudiina qadaytu way ku camal fasho waxay ka dhigatay ficlu shardigii idan qadaytu waa ficlu sharطi mabniyun calى sukuun liitisaalihi bidamiiri rafcin mutaxarik fii maxali jasmin wa jumlaةu falaa cudwaana calaya jumlada falaa cudwaana calaya ah oo ka kooban laa oo naafiya liljinsi ah iyo isimkeeda iyo khabarkeeda jawaabu sharطi waa jawaabu sharطi wataqacu taaraةa marna waxay noqotaa istifhaamiyatan fataxtaaju waxay u baahan tahay ilaa jawaabin jawaab bay u baahan naxu naxw ayukum zaadathu haadihi iimaana marna ayu waxay noqotaa istifhaamiyo sida ayukum kiineebaa zaadathu haadihi asaga ay u kordhisay middaani iimaanan iimaan ay u kordhisay qofkii neebay aayaddaani iimaan u kordhiday munaafiqiintaasaas dhahaa zaada waxay u tallawdaa laba mafcuul haadaasi waa mafcuulkeedii hore iimaananna waa mafcuulkeedii labaad haadihina waa faacilkeedii oo mu'akhar ah ayukum zaadatu haadihi iimaana fa ayu mubtada wa khabaruhu maa bacdahu ayadaas waa mubtada khabarkiina waa ka dambeeyaa ayukum kiineeba zaadatu haadihi iimaana midaana iimaan ay u kordhiday idan ficilka zaada ah iyo faacilkiisa jumladaas ficilka iyo faacilka ka kooban waa fii maxalli rafcin khabaru اlmubtada zaadathu haadihi iimaanan jumladaasi waa khabarkii أي oo mubtada ahayd wa taqacu taaratan marna waxay noqotaa mawsuulatan khilaafan lihaclab annagoo khilaafayna haclab maxaan ku khilaafaynaa fii zacmihi sheegidda uu sheegay annahaa ayudii laa تقع mawsuulatan aslan mawsuulo inaysan ba noqon asal ahaanteeda wayarudduhu waxaana radinaaya haclab naxu lanansicanna min kuli shiicatin ayuhum ashaddu lanansicanna min kuli shiicatin koox kasta waxaan ka soo bixin doonnaa ayuhum ashaddu ayuhum huwa ashaddu midkooda ugu daran ayaa laga soo saari doonaa cala araxmaani ayuhum ashaddu cala araxmaani citiya midka ugu madax adeega badan haddaba nanzicanna faacilkeedi waa damiir mustatir ah taqdiiruhu naxnu min kulli shiicatin jaaru majruurkaasna nanzicanna ayaa lagu tacallujinaa ayuhum ayu waa ismu mawsuul mabniyun cala adami fii maxalli nasbin mafcuulu bihi nanzicannadaasuu mafcuulu bihi u yahay waana ism mawsuul ayu waa mudaaf humtaasna waa mudaafu ilayhi ashaddu waa khabaru limubtada'in maxduufin taqdiiruhu huwa wاljumlaةu min almubtada'i wاlkhabari silaة اlmawsuuli laa maxala laha min alicraab isimkan mawsuul hadda waa mebni ayu afar xaaladood ay leedahay haddii la idaafeeyo sadru silati silada qaybteeda horena la xadfo markaas waa mabni sida siibawahi uu qabo saddexda xaaladood oo kale laakiin waa mucrab markaan keliyahay mabni ka tahay fa ayu mawsuulatun ayu waa mawsuulo xudifa sadru silatihaa sadru silaheedii waa la xadfay sadru silahaas oo loola jeedo ashaddudan oo khabarka ah mubtada'eedii inuu xadfan yahay ilaan mubtada'aas xadfan iyo ashaddudan oo khabar ah oo meesha taalle intaasaa sila isla ah siladiia ah marka waxay leedahay sadri iyo cajus qayb hore iyo qayb dambe qaybtii dambe oo ashaddu ah waa joogtaa sadrigii oo qaybtii hore ahayd oo mubtada ahaydna meesha way ka xadfan tahay ay ladii aladiidan marka waxaa lagu fasira ayudii la soco ay ladii huwa ashaddu qaalow sidaa waxaa yidhi siibaweyhi waman taabacahu siibaweyhi inta raacsan wa hiya cindahu wa hiya ayudii oo mawsuulad ahayd cindahu cinda siibaweyhi mabniyatun cala adami damay ku binaysan tahay idaa udiifat marka la idaafeeyo ayay damo ku binaysan tahay ayu ila had idaafaysan tahay oo humtaas baa loo idaafeeyey waxudifa haddana la jaro sadru silatihaa sadru silaheedana la jaro ka haadihi اlaaya sida aayaddan oo kale wa qaala man ra'aa ana ayan almawsuulata laa tubnaa wuxuu yidhaahday qofka aaminsan ayu oo mawsuulo ah inaan la binaynin wainamaa hiya ayudii mucrabatun daa'iman qofka aaminsan ayu mawsuulo ah mar kasta inay mucrab ay tahay oo aan la binaynin wuxuu yidhi hiya ayudii hunaa fii hunaa meeshan dhexdeeda waa markay aayadda ku jirto hiya hunaa fii haadihi alaaya aayaddan dhexdeeda istifhaamiyatun waa istifhaamiyo qayb nuxaadda ka mid ah waxay leeyihiin ayu oo mawsuulo ah lama binaayo ee mar kasta waa inay mucrab noqoto aayaddan mar ka warramaa la yidhaahday lananzicanna min kulli shiicatin ayuhum ashaddu miyaysan binaysnayn ilaan haddii ay mucrab tahay waxaa la dhihi lahaa lananzicanna min kulli shiicatin ayahum ayaa la dhihi lahaa waa la fadxin lahaa haddii la goday waxay ku tusina inay binaysan tahay waxay yidhaahdeen ayuda aayadda ku jirta middii mawsuulada ahayd maba ahee waa istifaamiyo fa ayu mubtada wa ashadduna khabaruhu waa khabarkiisa wa calayhi calaa haada alqowli alkuufiyun kuufiyiinta qaba iyo wa jamaacaة min albasriyiina iyo jamaaco koox dhan oo reer basre ah minhum waxaa ka mida jamaacadaas azajaaj baa ka mida waxay leeyihiin lananزicana min kuli shiicaةi ayuhum ashaddu ayudan mawsuulo ma ahee waa istifaamiyo waana mubtada ashadduna waa khabar waxaa la weydiiyey nanzicanna mafcuulkeedii aaway haddaba ayaduna haddii istifhaamiye ay tahay mubtada'na aa ka dhigteen ashadduna khabar aa ka dhigteen mafcuulkii nanzicanna aaway markaasay iskhilaafeen yuunus ibnu xabiib wuxuu yidhaahday mafcuulkii waa mucallaq tacliiq baa galay sababtuna waxay tahay ismu istifhaam baa meeshan yaalla ismu istifhaamkaasna waa mubtada ayudanna waa khabar nanzi cannana waa mucallaqun canha almacmuul macmuulkeedii waa laga tacliiqiyey buu yidhaahda sida danna iyo akhawaadkeeda mafaaciishooda loo tacliiqiyo sidaasi la mid aha tacliiqu u galay warkiisa haddii la qabto jumladan oo mubtada iyo khabarka kooban waa fii maxalli nasbin mafcuulkii nanzicay noqonee tacliiqana waxaa keenay ismu istifaamka meesha yaalla khaliil ibnu axmed wuxuu yidhaahday maya mafcuulkii nanzi canna waa maxduuf haddii la soo qadarana waxay noqonee lananzi canna min kulli shiicatin alfariiqa waa mafcuulkii xadfanaay alladii fariiqaasoo yuqaalu fiihim ayaga dhexdooda lagu yidhaahdo ayuhum ashaddu cala araxmaani citiya keebaa ugu madax adayg badan kooxda dhexdooda la dhihi doono kooxdaas fariiqaas ayaan bixin doonaa warka khaliil ibnu axmed haddii la qabto ayuhum ashaddu jumladaas mubtada ee khabarka ka kooban waa fii maxalli nasbin maquulu qowlin maxduuf lananزicana min kuli شhiicaة alfariiqa aladii yuqaalu fiihim ayuhum ashaddu yuqaaludaas baa marka ku camal fale akhfash iyo kisaa'i waxay yidhaahdeen maya mafcuulku ma xadfana ee mafcuulku meeshuu yaallaa mintan ayaa zaa'ida ah kulla shiicatinna waa mafcuulkii nanzicanna taqdiirkuna wuxuu yahay lananzicanna kulla shiicatin ayum ashadduna waa musta'nafo markaas wاljumlaة min almubtada'i wاlkhabari musta'nafaة laa maxala laha min alcraab ayuhum ashaddu jumladaasna waxay ka dhigayaan jumlaة musta'nafa laa maxala laha min alcraab waxayna aaminsan yihiin minta inay zaa'idan noqon karto ayadoo uusan ka hormarin nafyi iyo istifhaam labadaba wa calayhi sidaas waxaa aaminsan alkuufiyuun iyo wa jamaacatu min albasriyiin iyo koox basriyiinta ka mid ah minhum jamaacadaas waxaa ka mida ah azajaaj baa ka mid ah ragga reer basra ee siibaweyhi masaladan ku khilaafay ayuu ka mid yahay wa qaala wuxuu yidhi maa tabayana lii aniga iima caddaan anna siibawayhi qalita siibawayhi inuu qalday ilaa fii mas'alatayni laba mas'alo marka laga reebo waxaan is idhaahdo siibawayhi wuu ku qaldamay laba mas'alaa ka jirtuu yidhaahday ixdaahumaa labadaas alo middood haadihi waa tan oo ah inuu yidhaahday ayu oo mawsuulo ah haddii la idaafeeyo sadrusilaheedana la xadfo waa mabni waxay la tahay inuu masaladaas ku qaldamay fa innahu siibaweyhi yusallimu wuxuu sallimaa wuxuu ogol yahay annahaa tucrabu ayudii in la icraaba idaa ufridat ay can ilidaafa haddii idaafa laga dhaafo in la icraabo ayuu ogol yahay fakayfa yaquulu seebuu u dhahaa bibinaa'ihaa ayudii mawsuulada ahayd waa la binaynaa see uu leeyahay idaa udiifat haddii la idaafeeyo wuxuu leeyahay siibaweyhi wuxuu qabaa ayudii haddii aan la idaafaynin in la icraab ayuu aaminsan yahay ayadoo la idaafeeyey buu u dhihi karaa waa la binaynaa maca anna alidaafa min khawaasi اlasmaa ama min khasaa'is alasmaa idaafadu waxay ka mid tahay khasaa'is alasmaa binuhuna asalkiisa wuxuu ka yimaadaa xuruufta ilaan asal ahaan ishimku waa mucrab haddii la bineeyana waxaa ku jira shabah shabbahitaan uu shabbahay xaraf ayaa ku jira shay haddii uu helo isimka mabniga ah oo min khasaa'is اlasmaa ah shabahaas marka wuu ka baxaa oo wuxuu aadaa markaas asalkiisii wuu u laabanaa oo ah icraabka meeshii la rabay mar haddii la idaafeeyo in la icraabo ayuu siibawehi wuxuu leeyahay uu yidhaahdee waa la binaynaa markii shaygii khasaa'isul asmaa ahaa uusan haysan ayudaani aysan haysan oo ah markii idaafada laga ifraadiyo markaasay u dhoweed in la bineeyo markaasna wuxuu leeyahay waa la icraabaa warkiis ma fahamteen fainahu yusallimu annaha tucrab asagu wuxuu sallimaa ayudi in la icraaba idaa ufridat can اlidaafa idaafada haddii laga ifraadiyo wuxuu sheegaa oo wuxuu aaminsan yahay in la markaasayna u dhoweed haddii la binayna in la bineeyo ilaan markaas shaygii min khasaa'is اlasmaa ahaa kuma jira markaas fakayfa yaquulu see buu leeyay bibinaa'iha ayudii waa la binayna idaa udiifat haddii la idaafay markaasoo ay haysato idaafada oo ah min khasaa'is اlasmaa icraabka markaasay u dhoweyd ragga kale ee ku gacan sayray siibaweyhi waxaa ka mida ah aljarmi muxuu yidhaahday kharajtu min albasrati ilaa makka falam asmac axada yaquulu laadribanna ayuhum qaa'imu bidami wuxuu idhaha magaalada masraan ka baxay magaalada basre ayaan ka baxay oo waxaan socday ilaa maka hal qof oo dhaha ma aanan arag laadribanna ayuhum qaa'imun ayu oo god ah qof sidaas u hadlaa ma aanan aragu yidhaahday oo ka wada isim mawsuul adribanna ayuhum qaa'imun qof dhahaa ma aanan arag bidammi haddaba siibaweyhi muxuu u yidhaahdee waa la binaynaa haddii la idaafeeyo oo sadrusilaheeda la xadfo siibaweyhi wuxuu leeyahay ayudan haddii la idaafeeyo sadru silaheedana uu xadfan yahay mudaafu ilayhiga ayaa wuxuu taagan yahay booskii sadru silaha fakaأnnahaa lam tudaf waxay ka dhigan tahay inaan la idaafaynin ashaddudan mubtadaeediisa uma xadfana mubtadi iyo booskiisii baa waxaa jooga ayudan waxa loo idaafeeyey oo mudaafu ilayhiga ah haddaba mudaafu ilayhigii ayu haddii sadrusilaha booskiisa uu joogo waxay ka dhigan tahay ayudu inaan la idaafaynin idaafalaan inay noqotay saas daraaddeedaan u bineeyey uu yidhaahday oo markii laga ifraadiyo idaafada idaafa la'aanta marka ay tahay markaas maxaa u binay weyday tusaale ahaan ayun qaa'imun marka ay tahay maxaa u icraabtay oo aad u binay weyday wuxuu yidhaahday markaas inkastoo aysan idaafaysnayn laakiin mudaafu ilayhiga booskiisa tanwiintaanaa joogta tanwiintan baa waxay taagan tahay booskii mudaafu ilayhiga tanwiintuna booska mudaafu ilayhiga waa tagtaa miyaysan ahayn xiina idin yowma idin saacata idin waxaasoo dhan waa soo marnay tanwiintaas inay joogto booskii maxay mudaafu ilayhiga ayun qaa'imun marka la yidhaahdo ayudan waxaa loo icraabay sababtu ah way idaafaysan tahay oo se u idaafaysan tahay mudaaf ilayhi meesha kama muuqdee wuxuu leeyahay mudaaf ilayga inkastoo uu xadfan yahay laakiin booskiisii tanwiintan baa joogta fakaannaha mudaafa soo lama fahmin halkaasuu ka baxay wa taqacu taaratan marna waxay noqotaa daallatan mid tusida calaa macna alkamaal marna waxay tahay mid tusida macna alkamaal waa markii saddexaad soo ma aha mar shardiyay noqotaa marna istifaamiyay noqotaa marna mawsuulay noqotaa waa midkii afaraad shardiya waa kan koowaad istifaamiya waa kan labaad mawsuula waa kan saddexaad daalatan calaa macna alkamaal waa midka afaraad lilmawsuufi fi lmacnaa mawsuufka ayay sifo u noqotaa xagga macnaha xagga macnaha marka uu leeyahay wuxuu ka carara inaad u fahanto mar kasta inay sifo noqone oo mawsuuf ay sifo u noqone sifo waa tahay laakiin sifadaas mar waa nactigii caadiga ahaa oo musطalax ahaa oo laisla yiqiinay marna waa xaal markaas xaalka ay tahay daalaة calىa macna alkamaal lilmawsuufi fi اlmacnaa mawsuufkaasoo loola jeedo saaxibuulxaalka fataqacu صifaةa liلnakira mar waxay noqotaa sifo oo nakiray sifo u noqotaa qabla ayada ka horeyda naxو qowlika haadaa rajulu أyu rajulin haddaba ayu rajulin ayudaas waa nacti rajulkaasayna nacti u tahay waxaa leedahay أyu rajuli nactu lirajul marfuuc wa calaamatu rafcihi addama haddii tusaale ahaan uu nasbisan yahan waxaa leedahay ra'aytu rajulan aya rajulin ay marka waa nactu lirajul wa nactu lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi alfatxa أyu rajuli waa nactu lirajul wa nactu lmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi addama marartu birajulin ayi rajulin أي رجل ونعت لرجل ونعت المجrور مجrور وعلاamaة jarhi الكسرة mar kasta waa nacti hadaba mar haddii nakir ay ka horaydo waa nacti waa صifo xarakada saaranna waa xarakadii icraabka oo maxaa loo tanwiinin waaye hadda waxaa loo tanwiinin waaye waa la idaafeeyey oo ay waa mudaaf rajulna waa mudaaf ilayhi naxwu qowlika haadaa rajulu ayu rajulin faأyu ayu صifaة lirajulin rajul bay sifa u tahay daalatun ayudaas waxay ku tusinee calىa macna اlkamaal macno kamaalay ku tusinee ay haadaa rajulu rajulkaasoo kaamilun fii sifati الrijaali tilmaamaha rageed waxba aysan ka maqnayn nin rag ah wax tilmaan ah oo fiican oo uu leeyahay oo ka maqan ma jiraan saasa laga wadaa haddii haddaba loo idaafeeyo rajul macnaheedu wuxuu yahay tilmaan nin raga uu leeyahay oo fiican waxba kama maqnaa haddii laakiin loo idaafeeyo mushtaq min sifatin mid sifa laga soo ishtiqaaqay sifadaasuu kaamil ku yahaa laga wadaa oo tusaalahaan haddaad tidhaahdo haada caalimun ayu caalimin macnaheedu waa kaamilun fi اlcilmi cilmigaas keliyuu markaa ku sifaysan yahay yacni cilmigaasuu kaamil ku yahay waxaa la mid ah adoo yidhaahda marartu bifaarisin ayi faarisin tilmaan rageed oo dhan uu kaamil ku yahay maa laga wadaa maya kaamilu fii sifati alfuruusiyati furuusiyadu kaamil ku yaha laga wadaa wa taqacu waxay noqotaa xaalan bay noqotaa limacrifatin qablaha haddii macrifa ay ka horaydana waxay noqotaa xaal ka marartu bicabdillaahi aya rajulin aya rajulin hadda waa sifo oo cabdilaahidaas bay sifo u tahay laakiin sifadii musطalaxo calayhiga ahay maahan waa fi lmacnaa ilan hadda aya rajulin waa xaal marartu bicabdillaahi aya rajulin xaal uu yahay rajulnimada mid kaamil ku ah faأyu mansuubaة calى اlxaal xaalnimay ku nasbisan tahay min cabdillaahi baana laga xaaleeyey ay kaamilan xaal uu yahay cabdulaahigaas mid kaamil ku ah fii sifati الrijaali wa taqacu taaratan marna waxay noqotaa wuslatan linidaa'i maa fiihi al shay al ay ku jirto dhawaaqitaanka loo dhawaaqa ayaa marna loo sii maraa waa macnaha shanaad ilaa naxwaha dhexdiisa waxaa lagu yaqaanaa oo ka mid ah xuruufu nidaa iyo shay al ay ku jirto labadooda inaysan wada xariirsan yarajulu ma dhihi kartid yalinsaanu ma dhihi kartid lama oggola haddii aad rabto shaygaas al ay ku jirto inaad munaado ah ka dhigto adigoo yaa isticmaala labadoodiina inay isku xigsadaan aan la oggolayn see la yeelaa ayudaan ayaa labadooda la dhex geliyaa markaas waxaad leedahay yaa ayuha arajulu yaa ayuha اlinsaan see marka loo ciraabaa yaa waa xarfu nidaa'in mabniyun calى sukuun laa maxala lahu min اlإcraab ayu munaadan mabniyu calى الdami fii maxali nasbin xarakada ayu waa xarakat albinaa in kastoo uu yahay munaadaha kii loo sii maraya laakiin haddana hadda isagaa munaado noqona ayu idan waa munaadan mabniyu calى الdami fii maxali nasbin ha waa xarfu tanbiih mabniyun calى sukuun laa maxala lahu min اlcraab alrajulu waa nactu liayu ayudaas buu nactu noqonaa haddaba ma bannaan tahay in la yidhaahdo yaa ayuha الrajula oo icraabta laga raaciyo xagga maxalka maya ma bannaana mar kasta ayu haadan ama ayatu haadan isimka ka dambeeyahay mar kasta waa inuu godan yahay mar kasta waa inuu godan yahay saas daraaddeed waxaa leedahay الrajulu waa nactu liأyu mansuub وcalaamaة nasbihi fatxaة muqadaraة عalى aakhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu اlmaxali bixarakati اlitbaac damada saaran alinsaanu wa itbaac ayudaasoo damo ma saarnayn tanna sidaasoo kale damo loo saaray oo maxaa diiday in la yidhaahdo yaa ayuha arajula oo maxalka laga raaciyo waxay leeyihiin sababtu waxay tahay asalku wuxuu ahaa yarajulu in la yidhaahdo asagaa munaadihii xaqiiqada ahay ah markii loo dhawaaqi kari waayey ayaa ayudan la keenay haddii rajul a u dhawaaqee oo uuna yahay nakira maqsuuda uu yahay yaa rajulu maa dhehee mase waa nasbine haddii nakiro maqsuuda uu yahay sooma aadan godeen yaa rajulu sooma aadan dhihi lahayn waddo kalena kuma bannaanaateen waa asagii laftigiisii laakiin bacdamaa al uu wato ayay suurogeli weyda asaga yayaad inay wada xidhiidhsadaan marka damadii saarnaan lahayd ayaa saaran saas daraaddeed damadiisaa loo daayey waana nacti ayudaas ay leedahay haadaana waa tembiih wataqacu taaratan wuslatan linidaa'i maa fiihi al marna waxay noqotaa mid loo sii maro shay al ay ku jirto in loo dhawaaqo naxu yaa ayuha alinsaan faayu munaadan lakada munaaduu noqday wahaa litanbiih walinsaanu nactu ayin insaanna waa ayin nactigeeda wa xarakatuhu icraabiyatun xarakadiisa waa xaraka icraabuu leeyahay wa xarakatu ayin ayi xarakadeedana binaa'iyatun waa binaa'i marka xarakada itbaaca waa xarako icraab sidaa zahri uu qabo wa xarakatu icraabiyatu waa xarako icraabiya wa xarakatu ayina binaa'iyatu waa binaa'i wallahu aclam markaas ka joogo